bsmi اllahi الرxmaan الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsal اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alih wsaxbihi ajmaciin ama bacd annowc الثaamin <clears throat> wاlarbacuun nooca afartan iyo sideedaad waxaan soo haynay kitaab الtaqriib lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala macrifaة man dukira biasmaaءin aw صifaatin mukhtalifa dadka <clears throat> asmaa iyo tilmaamo kala duwan lagu sheegay oo dhowr magac ama dhowr tilmaan lagu sheegay nooc gaara ah sababkoo uga dhigayana waxa ay tahay in aan loo malaynin dhowr qof qofkiio hal qof ah dhowr magac leh ama dhowr tilmaan leh ama dhowr naanays leh dhowr qof ayaa loo malayn karaa si aan loogu malaynin ayaa marka fanni gaara ama nooc gaara uu ka dhigay ayb kaasaa marka uu yacnii halkan uga hadlaya huwa fannun cawiisun tamasu اlxaajatu ilayhi huwa fannun fanni weeyaan cawiisun adag tamasu اlxaajatu xaajadu ama baahidu ay taabanayso ilayhi yacnii ilaa macrifatihi noocan garashadiisa aad bay baahida u taabanaysaa limacrifati tadliisi si loo aqoonsado tadliiska ila tadliiska laba uu ahaa tadliisu lisnaad iyo tadliisu shuyuukh tadliisu shuyuukh wuxuu ahaa in lagu sheego sheekha tilmaamo aan loo aqoonin qofka raawiga uu ka warinaayo raawiga qofka uu ka warinaayo ayuu magac aan loo aqoonin ama tilmaan aan loo aqoonin ku sheegayaa dabadeed waxaa xasilayso ama dhacayso in la garan waayo qofkaas mararka qaarna isagoo daciif a ah, dacfiga ku jira darteed in magac aan loo aqoonin oo ku sheegaa laga yaabaa marka waa in fannigan marka la ogaado si tadliiskaas loo ogaado loo soo saaro ayb wa fiihi noocan waxaa ka sannifay cabdulaniyi bnu saciidin iyo wahayruhu cabdulhani bnu saciid alsdi almisri ayaa wax ka alifay noocan iyo hayrkiisa ayb kitaab marka la yidhaha ibaaxu lishkaal <clears throat> ayuu ka alifay ayb hayrka uu sheegayana khadiibulbaqhdaadi buu ka wadaa axmed bnu cali bni haabit mihaaluhu kan tusaalihiisa waxaa weeyaan moxamed bnu saa'ib alkalbiyu almufasir wa huwa abunadr <clears throat> weeyaan abunadir almarwiyu canhu uu xaggiisa ka warinayo <clears throat> almarwiyu canhu laga warinaayo isaga xaggiisa xadiiu tamiimin addaariy wa cadiy ayb tamiim addaari xadiidkiisa iyo cadiy bnu baddaa qisada ku saabsan yani yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum gaal asalku wuxuu ahaa markhaati inuunan gelin laakiin marka uu xaaladdaasoo kale wasiye iyo dardaaran qofkiina qof muslimoo ag jooga uunan jirin safarna uu ku jiro geeridiina deg deg ugu timid maal iyo wax uu ka dardaarmana haayo markaas inay markhaati geli karaan culimmada qaarna aayadda waa mansuukh ay dhaheen kuwana waa muxkam ay yidhaahdeen masaladaanaana laga soo reebayaa oo labada yacnii laba qof oo gaalo ah markhaati markaas way noqon karaan ayb qisadaas marka aayadda ku soo aroortay ay ku timid tamiim addaari iyo cadiy bnu baddaa oo iyaga markhaatida galay ninka warinaayo kan xaggiisa laga warinaayo <coughs> oo mar marka abunadir ayaa la yidhi wa huwa xamaad bnu saa'ib weeyaan waa isla isagii raawi dakaatu kulli maskin dibaaquhu maqaar dhammaantiis magdayntiisu eh, yacnii daka'a eh, gowriciisa eh, dibaaquhu magdayntiisa waaye xadiidkaas ninka warinaayo waa kelbigan isla asaga waaye maxamed bnu saa'ib wa huwa abuu saciidin abuu saciid weeyaan alladii rawaa canhu uu ka wariyey xaggiisa cadiyatu cadiya tafsiir atafsiira tafsiirka cadiyatu اlcawfi can abi saciid haddii aad aragto kelbigan waa abuu saciid alkhudriyaa la moodayaa si loo qariyo ayaa marka mararka qaar waxaa layidhaha cadiya can abi saciid abi saciidin alkhudri baa loo malaynayaa mana aha abuu saciidin alkhudri abuu saciid ninkan baa layidhaha moxamed ibnu saa'ib alkelbi ayaa abuu saciidna la dhahaa meeqa markaa abuu saciid waa la yidhi xamaad ibnu saa'ib waa la yidhi moxamed ibnu saa'ib waa la yidhi abunadri waa lagu sheegay waana hal nin dhowr tilmaam baa loo sheegay waa lagu khaldamayaa marka wa miluhu isagoo kale saalimu saalimun iraawi saalimka ka warinaya weeyaan can abi hurayrata wa abi saciid wa caaishata ka warinaya wa huwa saalim abu cabdillaahi almadani weeyaan wa saalim mowla malik bni aws wa saalim mowla shadaad bni اlhaad wa saalim mowla الnasriyiin wa saalim mowla اlmahri wa saalim sabalaan <clears throat> wa saalimun abu cabdillaahi اdowsiy <clears throat> <clears throat> wa saalimu mowla dows wa abu cabdillaahi mowla shadaad intaba waa la yidhaahdaa marka ninkan wax badan magacyo tiro badan buu leeyahay iyo e, welihiisa oo dhowr meel la gelgeliyey marka qofkii arka wuxuu moodayaa dad badan buu u malaynayaa saalim saalimka ka wariya abu hurayre iyo abuu saciid alkhudri iyo caaisha iyo sacd ibn abi waqaas iyo cusmaan iyuu ka wariyaa mar waxaa laleeyahay saalim abu cabdillaahi almadani mar waxaa laleeyahay saalim mowla malik ibni aws mar waxaa laleeyahay saalim mowla shadaad ibni اlhaad mar waxaa laleeyahay saalim mowla اnasriyiin mar saalim mowla almahri mar waxaa laleeyahay saalim sabalaan mar waxaa laleeyahay saalim abu cabdillaahi dawsi mar waxaa la dhahayaa saalim mowla dows mar abu cabdillaahi mowla shadaad bis baa layska dhahaa way badan yihin marka dadka saan oo kale ah waxaa ka mid a ah moxamed bnu abi qays ashaami oo moxamed bnu saciid almasluub ayaa la yidhi almasluubu fi zandaqa zandaqa ayaa loo dilay wadaac ayuu ahaa axaadiidta nebiga ku been abuurto ayb ibnuljawsi waxa uu yidhi magaciisa waxaa loo qariyey calaa hamsiina wajhan konton wej ayaa magaciisa ayaa lagu qariyey yani konton magac iyo tilmaan iyo naanays ayaa loo sameeyey si wixii rawaaj u yeeshaan wixiisi ayb waistacmala alkhaiibu khaiib wuxuu isticmaalay kaiiran in badan wax badan min haada oo kan ah isticmaalay fii shuyuukhihi buu ku isticmaalay khaiibu albaqhdaadi shuyuukhdiisa ayuu noocan wax badan ayuu ku isticmaalay yani khadiib ulbaqhdaadi isaga sababka u yeelaya dacfi uu qarinaayo ma ahayna laakiin waxay ahayd dhowr laba waxyaabood marna waxay ahayd takfiir inuu aad u badsado culummada oo sidaa loogaga arka marna waxay ahayd yacnii qof yar ama isaga uu ka qadar weyn yahay oo kale marka uu ka warinayo kale magac aan loo aqoonin inuu ku sheegaa badnayd ama naanays aan loo aqoonin ama kunyo aan loo aqoonin qofkii marka wuxuu u malaynayaa dhowr marna kuniyuu ku sheega marna magaciisa marna naanaysta laqabkii dad badan baa loo malaynaa marka ama arrinkiisii baaba laga jaahil noqonaa nin yar inuu yahay baa laga jaahil noqonayaa ayb oon la ogaanaynin macaanidaasaa marka ay sheegeen ayb kitaabadiisa wuxuu warinayaa mararka qaar can abilqaasim alashari ayuu ka warinaa mar wuxuu leeyahay cubaydillaahi bni abilfatxi alfarisi mar cubaydillaahi bni axmed bni cumaan asayrafi kulligoodna hal ninna waa hal nin muxadisiintii dambe waxaa ku raacay sidoo kale oo la yidhaahdaa ayb shaykhu lislaam abulfadl ibnu xajar ayb sida laftirkiisa mararka qaar waxaa la yidhi dadka asmaa'dooda iyo magacyada ay leeyihiinee tirada badan buu marba mid ka soo qabqabsan jiray oo khaiib baa taa marka ku raaca alnowcu taasic wاlarbacuun nooca afartan iyo sagaalaad macrifatu اlmufradaat asmaa'ada aan samida lahayn garashadeeda almufradaat waa asmaa'ada aan lahayn sami <coughs> oo keli ku ah kutubta hal xaba keliya aa ku arkaysa ayb wa huwa fanun xasanun waa fanni aad u wanaagsan yuujadu la helaayo fii awaakhir alabwaabi abwaabta awaakhirteeda laga helo yacnii abwaabta awaakhirteeda yacnii abwaabta wuxuu ka wadaa kutub rijaal <clears throat> ee asmaa'da loo allifay maalan axmed oo kale markuu dhammeeyo wixii noocaas ka ag dhowdhow oo magac sami aan lahayn oo kale meeshaas inuu ku sheegaa dhacdo ayb amaba kitaabka aakhirkiisa asmaada mufradaadka ah oo aan samida qabin gadaal inay u dhigaan ayaa la arkaa kutubta marka rijaasha laga sannifo sidaasay yeelaan asmaada mushtarikada markay sheegaan ayay kuwa mufradada gadaal ka sheegaan mufradadana waxaa laga wadaa wixii aan sami lahayn oo magac keligiis meel taagan alwalu kan hore huwa aqsaam oo ufrida bitasniifi waufrida waa la gooni yeelay bitasniifi baa lagu gooni yeelay alifaadda kuwaan kutub gaara laga alifa wahuwa aqsaamun qayba weeyaan alawalu qaybka hore fi lasmaa'i asmaa'da qayb waa asmaa fa min asaxaabati saxaabada waxaa ka mid ah noocaasi ajmadu oo biljiim la akhriyo ibnu cujyaan ka sufyaan cujyaankuna uu sufyaan oo kale yahay waqiila ka culyaan ayb waqiila ka culyaan waa hamdaani marka shahida fatxa misra ayb alwalu kan famin aلصaxaabati ajmadu biljiimi axmed ma ah waa ajmad ibnu cujyaan xujiyaan marka bidami اlmuhmala wasukuuni اljiim jiimkoo la reebo caynkoo la godo ka oo ka sufyaan oo kale hay ka sufyaan waqiila waxaa la yidhi ka culayaan oo kale ka culayaan oo caynka la godo laamkana la kor dhigo ya-dana la shado culayaan isaga marka muxuu isku beddelaa cujayaan cujyaan oo ka sufyaan oo kale ah cujayaan oo ka culayaan oo kale ah ayb labadaasaa lagu kala dabdiyey magaca marka ajmadka waa mufrad magac kaleo qof kaloo ajmad la yidhaha ma leh ayb waxaa kaloo ka mida saxaabada dhexdooda xubayib oo jiimka eh, eh, jubayb jubayb bidami ljiim jiimka oo la godo ayb jubayb ibnu اlxaari ayaa la yidhahdaayb ibnu shaahiin khubayb ayuu ka dhigay waa halaq saas uu leeyahay qaarkoodna ra ayay ka dhigeen ayb jurayb labaduna maahna waa jubayb sandar yaa ka mid ah ayb sandar alkhasiy mawla zimbaac aljudaamiy ayb shakal ayaa ka mid a shakal ibnu xumayd alcabsi min rahdi xudayfa ayb suday ayaa ka mida abu umaama ahaa abu umaama suday bnu cajlaan ayaa laydhaha suday waa magac keligiis ah sunaabix ibnu اlacsar ayaa ka mida albajali ciraaqi isagu wuxuu yidhi waa la ictiraada meeshan بأنa abaa nucaym dakara fi الصaxaabati abu nucaym wuxuu saxaabada dhexdeeda ku sheegay mid kale oo magaciisa isna sunaabix la yidhaah marka laba bay noqdeen asmaada mufradada marka waa ka baxaysa saasaa lagu ictiraaday jawaabkuna wuxuu yahay أnnahu bacda an dakarahu qaala huwa cindii almutaqadimu jawaabka isaga abu nucaym wuxuu yidhi markuu kan dambe sheegay aniga agteyda waxaan u malaynayaa yidhi kii hore le inuu yahay kanna haddii marka sidaa ay tahay waa hal un bis suraabix bis hal xaba waay saxaabada uu ku yahay ayb waa magacan sunaabix assunaabixiyu oo iyada nisbaysan dad badanaa la dhahaa laakiin iyadoo magacan oo sunaabix waa halkan iyaga marka sunaabixada laftirkooda waxaa laga alifay risaalo ayb kala bixintooda ayb halkan shaarixana waa sheegaya tamyiizu الsunaabix can الsunaabixiyi labadaa in la kala sooco ibnu cabdilbar wuxuu yidhi laysa الsunaabixu hada الsunaabixiya اladii rawaa can abi bakr لأnna hada smun wadaka nasabun wahada صaxaabiyun wadaka taabiciyun ayb wahuwa kuufiyun wadaka shaamiyun wahada kuufiyun wadaka shaamiyun marka sunaabixiyun iyo sunaabixun anna hadda waxa aan joogno mufrad asmaada mufradada ku jira waa sunaabix ayb amaa sunaabixiy oo yacnii sidii nisbo u samaysan iyadoo mid taabiciya ah, yani waxaa jira waxaa weeyaan eh, keeda waa taabici ibnu xajarna wuxuu sheegay sunaabix iyo sunaabixiy labadaba waa la kala yidhaahdaa laakina sawaaba fi bni اlأcsar sunaabix ibnulcsarka isaga sunaabixaa la yidhahda ayb kan kalena sunaabixiyun yaa la yidhaahdaa ayb kaldatu ayaa ka mida kalada kalada bifatxihimaa laamka iyo kordhigo kaladatu bnu xambal waabisatu bnu macbad ayaa ka mida waa keligiisa nubayshatu اlkhayr ayaa ka mida shamquun abu rayxaana shamcuun ah shamquun ibnu yaziid alquradi abu rayxaana bishiini wاlghayn almucjamatayni la dhibciyey wayuqaalu bilcayni اlmuhmalana waa la yidhaahdaa maca icjaami shiin iyadoo shiinkana marka la dhibcaynayo hubaybun musaharun bilmuwaxadati almukarara ayb hubayb isaguna waa magac mufrad musaharun waa la tashiiriyey hubayb ayb bilmuwaxadatina waa la akhriyey ba almukarara ee soo noqno la soo celceliyey hubayb ibnu muqfil biiskaani اlmucjamati qaynka oo markaa la reebo ayb lubayun bilaami ka ubay oo kale ibnu labaa ka casa isagana u samaysan min hayri saxaabati saxaabada kayrkoodna awsat bnu camrin ayaa ka mida taduum bifatxi اlmuhanaati min fowq tala laba dhibiceeyo kor laga laba dhibiceeyo waa ta'dii oo la kor dhiga taduum wa qiila min taxt ayb oo markaas la yidhaha yaduum wa bidammi daali daalkoo la godo waxaa ka mida yani hayru saxaaba jiilaan bikasri اljiim abuljalad bifatxihimaa ayb waxaa ka mida jiilaan bikasri اljiim jiilaan ibnu farwa ayb abuljalad bifatxihimaa alahbaariyu abuljalad baa ka mida ayb marka kuniya magac camal iska awaata addujayn biljiimi musaharun ayaa ka mida ziru bnu xubaysh ayaa ka mida sucayr bnu اlkhims ayaa ka mida mustamiru bnu rayaan ayb caswaan ayaa ka mida bifatxi اlmuhmalati waiskaani الzaay nawf albikaaliyu ayaa ka mida ninkii ibnu cabaas ay doodeen ama loo sheegay hadalkiisii nawf albikaali wuxuu yidhi qisada qur-aanka ku jirta suuratlkahf nabi muuse iyo khadir dhex martay ma ahanu yidhi muusa bani israa'iil ee waa muusa bnu miishaa nin la yidhaah ibnu cabbaasaa marka waxaa layidhi nawf albikaali sidaasuu leeyahay ka warran markaasuu yidhi kadaba caduwullah yacni kadaba bimacnaa akhda'ahu caduwullaahina marka culammadu waxay dhahaan mararka qaar baa waxa qofka afkiisa ka soo baxaayo aan loo jeedin jarxi iyo yani xugun uusanba u jeedinba ee mararka qaar yani khaladka markay culammada qaar ka anfariiraan anfariirkaas ku dhacaayo waxaa laga yaaba in war hadal uu ka soo boodo hadalkaas marka xugun oo lagu dhisaa male qofkana ma loo isagana xugun umaba jeedaba ibn xajar saasuu dhahay ninkaas uyan marka nawf albikaaliyu bikasri اlmuwaxadati wa takhfiifi اlkaaf wahalaba calaa alsinatihim dadka carabiyadooda waxaa ku batay alfatxa alfatxu kordhiga watashdiidu iyo shad albakkaaliyu yaa ku badan ayb isaguna waa keligiisa durayb ibnu nuqayr ibnu sumayr ayb musaqaraat kulligood ooda waa asmaa iyagana mufrada ah wa nuqayrun bilqaaf weyaan iyadana waqiila bilfa nufayrna waa layidhi waqiila nufayl bilfaai wallaam waxaa ka mid a ah hamadaan hamadaan iyadu waa beled dabcan laakiin iyadoo magaca oo qof magac looga dhigay waa mufrad beriidu cumara bni alkhadaab ahaa cumar ninkii boostaalaha u ahaa iyo waraaqaha iyo waxa uu qoro ka qaado gey jira meesha la rabo bilmucjamati hamadaan wa fatxu lmiim iyo miimkoo la kordhigo kalbaldati oo kalena beledka wa qiila bilmuhmalati na waa la yidhi waiskaani lmiim muhmalada marka daalkii baa daal laga dhigaya miimkiina waa la reebayaa kalqabiilati qabiiladii oo kale hamdaan hamdaan iyo hamadaana kala jira hamdaan waa qabiilo wa hamadaanna waa baldatun fii faris mu'talifka ee mukhtalifkaay ku imaan doontaa hamadaan iyo hamdaan mu'talif mukhtalifa alqismu الثaani qaybka labaad alkunaa waa kunyooyinka kunyooyinka iyaguna mufradada aad asmaadii ka soo hadlay abulcubaydayn bالتثنية والتصغيir abulcubaydayn waa keligiis ismhu mucaawiyaة bnu sabra abulcuشharاء ayaa ka mida usaamatu waqiila غayru dalikana waa la yidhi abulmudilة ayaa ka mida bkasri الmuhmalaةi وafatxi اlaami الmushadadة ayb abulmudilة lam yucraf ismuhu magaciisa lama garanin waاnfarada abu nucaym abuu nucaym wuxuu gooni ku noqday bitasmiyatihi magacaabista uu ninkan ku magacaabay cubaydallaahi bn cabdillaahi abuu muraaya ayb bilmuhanaati ya la hoos dhigay min taxt hoos ya yacni lalaba dhibiceeyey min taxti hoos laga laba dhibiceeyey wa dami miimka oo la godo wa takhfiifi raa'i ra oo la fududeeye muraaya ismuhu cabdullaahi bnu camrin yaa la yidhaha magaciisa abuu mucayd ayaa ka mida musaqarun xafs bnu khaylaan ayb kuwaan intaanoo ka soo qaatay alqismu اثaali qaybka saddexaad alalqaab naanaysyada oo mufradka ah cid kaloo lale aanay jirin safiinatu baa yaa kuwaa ka mida mowla rasuulilah sal l slam mihraan ayaa magaciisa la dhihi jiray wa qiila hayruhuna waa la yidhi safiina marka waxaa loo yidhi wakhti safar lagu jiro culays fara badan buu ka qaaday marka saxaabada xambaaray markaasaa anta safiina mindalun yaa ka mida bikasri اlmiim miimkoo la hoos dhigo mindal can اlkhaiibi waayrihi khaiib iyo hayrkii uu ka wariyaa wayaquuluunahu bifatxihaa waxay yidhaahdaan marka bifatxihaa oo miimka in la kor dhigo mandal ismuhu camr magaciisa camar ayaa la yidhaahdaa ayb waakharu eh, nacam suxnuun bidami siini eh, ayb bidami siini ayaa la akhriyay suxnuun wa fatxihaa wa bifatxihaa saxnuun labada cabdusalaam magaciisa magaciisa marka cabdusalaam baa leedaha muطayan ayaa ka mida waa naanays muطayan waa musaqar muطayan alxadrami waa culamaa اljarxi waالtacdiil xaafidna waa ah min xufaadi culamaa اlxadiid muطayan marka waxay yidhaahdaan isagoo yar ayaa mudayan marka naysas loo bixiyey isagoo marka eh, meel ku ciyaaraayo dhoobo iyo leh biyo iyo dhoobo iyo leh ayaa sheekhii marka xalqada uu soo agmaray markaasuu wuxuu yidhi amaa taxduru majlis asamaaci yaa mudayan midkan dhoobada laho marka mudayan naanaysay u noqotay wamushkadaana mushkadaana bidami اlmiimi wasukuuni اlmucjamati wafatxi اlkaaf wاlmuhmala mushkadaana ayb waa nooc isagana uduga udayga ay ka mida iyo waakharuuna kuwa kale yaa kuwa ka mida suyuudi wuxuu leeyahay qismi afraad in lagu daraa fiican oo fil ansaab ansaabta aan aan lahayn aan lahayn samida aan lahayn in lagu daro ayb alnowc alhamsuun nooca kontonaad alasmaa walkunaa magacyada iyo kunyooyinka baabkan marka wuxuu ugu talagalay asmaa'da iyo kunyooyinka inuu kala baro asmaa'da kunyooyinka leh iyo kunyooyinka asmaa'da leh labada in la kala bartaa faa'iidada ku jirtaana waxay tahay si aan laba qof loogu kala malaynin ninkii marna kunyaa lagu sheegaa marna magac baa lagu sheegaya haddaan labadaas marka la baranin oon cinaayo la siinin laba qofa loo malayn karaa ayb kutubahan xadiidka weliba qofka akhrisanaayo sitada iyo waxaas aad baa yo ugu arkaa qof waxaa arkay marna kunyadiisa lagu sheegaayo marna magaciisa bukhaarigaaba aad ugu badan tahay mar wuxuu leeyahay xadaanii alxakamu bnu naafic marna wuxuu leeyahay xadaanii abulyamaan waa isku hal nin abulyamaan iyo alxakamu bnu naafic marka qofka magaciisana inaa aqooto kunyadiisana aqooto si aadan laba qof ugu kala malaynin hadhow صنف فيhi بن الmadiniy ibn الmadini baa wax ka alifay cali bn الmadini shaykh الbukhaarي uma muslimu baa ka alifay uma النasaaئiyu kadib uma alxaakimu abu أxmed xaakimkan maaha abu cabdالlahi الxaafid sheekhiisa waa abu أxmed alxaakim ayaa la yidhaahdaa kitaabkiisu qayb ayaa laga dabceeyey ma wada dabcaysna ayb abu أxmed alxaakim uma alxaakimu abu أxmed uma bnu manda ibnu manda iyo waqayruhum iyo qayrkood baa wax ka alifeen ayb qayrkaa marka abu bishr ayaa ka mida kitaabkiisu waa mabuuc duulaabi wاlmuraadu minhu ujeedka laga leeyahayna waxay tahay bayaanu asmaa'i dawi اlkunaa kunooyinka kuwa u saaxiibka ah asmaa'dooda caddaynteeda marka alkunaa wax laga alifayo dadkan kunyada leh asmaa'dooda in lagu barawo ujeedka wamusanifuhu kan wax ka alifayo yubawibu uu baabaynaya calaa xuruufin xuruuf ayuu ku baabaynaya korkeeda fi lkunaa ayb kuniyooyinka dhexdeeda ayb calaa xuruufi اlmucjam xuruuf اlmucjamkuu isticmaalaya fi lkunaa kuniyooyinkana maadaama yani kutubtan badanaa alkunaa la yidhaahdo kuniyooyinkaas ayuu wuxuu ku bilaabayaa marka xuruufulmucjamkooda hamsadow ka bilaabaa wahuwa aqsaamun qaybo weeyaan alawalu qaybka hore man sumiya bilkunyati mid kunyadiiba magac looga dhigayba lasman lahu magacna aan uusa u sugnaanin hayruhaa kunyada aan ahayn magac aan kunyadaas ahayn maba qababa ayb waa mid marka yacni dad kunyo keliya magac ay u tahay kunyadaa magac u ah wahuwa darbaani kuwanna waa laba qaybood man lahu kunyatun nin kunyadaas magaca u ah ay kunyo kale u weheliso ayb yani midkan waxaa weya kuny magac ma qaba isaga magaciisa suuratu kunya camal waa magaciisa laba nooc waa marka magacaas kunyada ah waxaa u weheliyo kunyo kale oo kunyo u ah mid kunyadan kalena magacay u tahay iyo midaan qabinba oo kunyada keligeed un leh ka abi bakr bni cabdiraxmaan oo kale weyaan axad ilfuqahaa'i sabca fuqahaau sabca midkood calaa qowlin horaan u soo ismuhu abuu magaciisa waxaa la yidhaha abubakr wa kunyatuhu abu cabdiraxmaan halkaa marka magaciisa waa abuu bakar waa kunyo iyada xataa abu cabdiraxmaanna waa la yidhaha waa kunyadiisa abu cabdiraxmaan wa miluhu isagoo kale abuu bakr muxamed ibni camr ibni xasmi yaa ka mid ah yaa la mid ah kunyatuhu abuu muxamed magacana waa abuu qaala alkhaiibu laa nadiira lahumaa labadan wax u dhigmaa oo kale ma laha waqiila waxaa la yidhi laa kunyata libni xamin ibnu xasmi kunya ma laha ayb laa kunyata libni xasmin yani kunya male wuxuu ka wadaa tan eh, magaciisa midaan ahayn marka magaciisa muxuu rabaa inuu yidhi abu muxamed ibnu xasmi kunyadiisa abu muxamedaa la yidhaha iyadaana magac u ah ayb kunyo kalena ma qabo laakiin abibnu xasmi abu muxamed waa la yidhaahdaa magaciisana caliyaa la yidhahda magac wuu qabaan qaybkan marka in lagu dara waa laga fiican yahay الثاني nooca labaad man laa kunyata lahu kuwa aan kunyo lahayn oo magacaas keliya ee sida kunyada u samaysan buu qabaa kunyo dambana ma laha ka bilaal oo kale can shariikin ka warinayo wa ka abi xasiin bifatxi ilxaa can abi xaatimin araasiy ka warinayo abu bilaal un baa laydhaha kunya iyo magac labada oo ah. alqismu اaani qaybka labaad man curifa bikunyatihi qof kunyadiisa la gartay walam yucraf lahu smun magac aan loo garanin walam yucraf aan la garanin alahu smun am laa magac ma leeyahay mase ma laha magac inuu leeyahay in kale lama oga laakiin kunyadiisaa la gartay ka abi unaas oo kale binnuuni saxaabiyun weeyaan ayb ayb wa abi muwayhiba wa ka abi muwayhiba mowlaa rasuuli illahi sal ا slam magac looma oga wa abi shaybata alkhudriy wa abilabyad can anas ka warinaya wa abi bakr bin naafic mowla bni cumar wa abinajiib binnuuni almaftuuxati wa qiila bitaa almadmuuma abi tujiib wa abi xariis bilxaa'i wazaay almowqifiy wاlmowqifu mowqifkana maxallatn bimisra kuwanoo dhan marka noocan kunyadooda la yaqaanaa magac inay leeyihiin iyo in kalena lama oga waa qayb alqismu aaliu qaybka saddexaad man luqiba bikunyatin qof kunya naanays looga dhigay walahu hayruhaa kayrkeedna leh kunyadaa waxaan ahaynna leh ismun magac leh wa kunyatun kunya leh magacuu leeyahay kunyo waa leeyahay naanaystiisana kunya ayb la qabta ka abituraab oo kale ali bn abi aalib abilxasan oo kale ayb kunyadiis abulxasana laydhaha ayb magacna waa leeyahay waa cali bn abi aalib laqabkiisuna waa sidii kunyo oo kale u samaysan yaho abu turaab waa qayb marka kuwaas naanaystii waxay noqotay kunyo kunyo kaloo caadiya buu leeyahay magacna waa leeyahay waa qismi qaybkan wa abizinaad waa ka abizinaad oo kale cabdillaahi bni dakwaan abi cabdiraxmaan abizinaad marka waa laqab waa kunya abu cabdiraxmaanna waa kunyadiisii caadiga ahayd oon iyado laqab aan ahayn wa abirijaal waa ka abirijaal oo kale moxamed ibni cabdiraxmaan abi cabdiraxmaan waa kaa marka kunyana waa leeyahay magacna waa leeyahay aburiijaalna waa naanays waana kunya u samaysantah wa abi tumayla oo kale yaxya bni waadix ayb wa abilaadaan alxaafid cumar bni ibraahim abi bakr ayb kuwanoo dhan marka iyagu saasay leeyihin kan abi tumayla yaxya bni waadix waa magaciisa kunyadiisii aawo marka abu moxamed aneera kunyada ayb kunyuu leeyahay wa abilaadaan alxaafid cumar bni ibraahim abi bakr ayb wa abishaykh alxaafid abushaykha kutubaha badan iska leh kitaabu alcadama akhlaaq اnebiy sal l slam kitaabu sunna ayuu leeyahy wa abishaykh alxaafid cabdillaahi bni muxamed abi muxamed kunyadiisu abu muxamed abushaykh waa naanays waa kunyo ayuu samaysan tahay sidii kunyo oo kale magacna waa leeyahay wa abi xaasim alcabduy ayb alcabduwiy cumar bni axmed abi xafs kunyadiisu abu xafs abu xaasim waa naanays kunye oo kale ah ayb cumar bnu axmedna waa magaciisa marka nisbatan ilaa cabduuya weyaan alraabicu kan afaraad qismiga afaraad man lahu kunyataani laba kunyo qof leh ow akaru ama ka badan laba kunyo ee ka badan uu leeyahay kabni jurayr abilwaliid oo kale wa abi khaalid labuu leeyahay wa mansuur alfaraawi abi wa abilfatx wa abilqaasim saddex kunyo waa noocan marka waa kunyooyin badan yihiin magacna waa leeyihiin dabcan alkhaamisu nooca shanaad ayb man ikhtulifa fii kunyatihi qof kunyadiisaa laysku khilaafay kii hore wuxuu ahaa dhowr kunyo ayuu lahaa khilaaf ma ahayn kan laakiin kunyadiisaa laysku khilaafay man ikhtulifa fii kunyatihi ka usaamata bni zayd oo kale abi zayd waqiila abu muxamed waa la yidhi waqiila abu cabdillaahi waqiila abu khaarija intaba waa lagu kuniyey wakhalaaiqa laa yuqsawn iyo dad fara badanoo aan la tirin karin oo kale ayb wa bacduhum qaarkoodna kaladii qablahu kuwii soo hormaray oo kale ay yihiin asaadisu nooca lixaad man curifat kunyatuhu kunyadiisa qolo la gartay wakhtulifa fi ismihi magaciisa laysku khilaafay kunyadii baa la yaqaanaa magacii baa laakiin laysku khilaafsan ka abi busrata alkhifaariy oo kale xumaylun bidami اlmuhmalati cala alasaxi wa qiila bijiimin maftuuxatinna waa la yidhi jiim la kordhiga jamiil wa abi juxayfa oo kale wahbin wahb bn cabdillaahi suwaa'i wa qiila wahbillaahina waa leeyihi wahbullah wa abi hurayra oo kale ayb cabdiraxmaan ibni sakr cala alasaxi min alaaثiina qowlan sida ka asaxnimo badan sida yacnii soddon qowl dhexdooda sida ku asaxnimo badan oo cabdiraxmaan laakiin magaciisa waa laysku khilaafsan yahay wahuwa awalu makniyin bihaa qof loogu kunyeeyo abu hurayra sidaa la yidhaahdo asaa ugu horreeyey wa abi burda ibn abi muusa qaala aljumhuuru caamir magaciisa wa qaala ibnu maciin alxaari ayuu ku sheegay wa abi bakr ibni cayaash almuqri fiihi naxwu axada cashara qowlan kow iyo toban qowl oo kalea ku jirto magaciisa qiila waxaa la yidhi asaxuhaa shucbatu wa qiila asaxuhaa sida ugu asaxnimo badan ismuhu kunyatuhu oo abubakr kaasaaba magac u ah shucba waa araawi can caasim qaariga muqria macruufka ah. abubakr waa la yidhaahdaa magana isagaa u waa la yidhi sida asaxa ah. qaarna waxay yidhahdeen magaciisa waa shucba abubakr waa kunya alqismu saabicu qaybta toddobaad man ikhtulifa fiihimaa qof magaciisii iyo kunyadiisii labadaba laysku khilaafay ka safiinata oo kale mowlaa rasuulilah sal slam qiila cumayr baa la yidhi waqiila saalixun waqiila mihraan abu cabdiraxmaan waqiila abulbakhtari inta waa ley kunyada waa laysku khilaafay magac waa laysku khilaafay ahaaminu nooca sideedaad man curifa biاlitnayni labadaba qof la gartay ayb kunyadii iyo magaciiba waa la yaqaanaa ka aabaa'i cabdillaahi oo kale aaabi almadaahib abu cabdilaahiyaalka asxaabulmadaahibta ah abu cabdilahi maxamed ibn idriis ashaafici abu cabdilaahi maalik ibnu anas abu cabdilaahi axmed ibnu xambal saddexdaasuu ka wadaan abu xaniifa isaga abu xaniifaba la yidhaah ayb iyo sufyaan athawri wamalikin wamaxamed ibni idriis ashaafici waxmed ibni xambal wayaalkaa marka magacoodana waa la yaqaan kunyadoodana ayka waa la yaqaan waxba layskuma khilaafsan alqismu taasicu qaybta sagaalaad man ishtuhira bihaa qof ku caan baxay kunyada maca alcilm oo lagu caan bixiyey ama man ishtahara bihaa caan baxay kunyadii maca alcilmi bismihi isagoo magaciisana laakiin la yaqaan magaca kuma ah kuwan iyaga hadda lasoo qaybkan aan soo dhaafnay magacoodana caanay ku yihiin kunyadana caanay ku yihiin laakiin kan waxaa weyaan magacii caan laguma aha kuma ahan waa la yaqaanaa kunyadu aad caan ugu yihi ka abi idriis alkhawlaaniy oo kale caa'idillaahi abu idriisin alkhawlaani abu idriisow caan ku yahay caa'idullaahina waa magaciisa waa la yaqaan laakiin magaca haddaad maanta dhan caa'idullaahi dhahayso dad badan inaysan garanin baa la arkaa laakiin abu idriis marka la yidhaha markiiba waa la soo qaban karaa annowc alxaadi walhamsuun nooca konton iyo koowaad macrifatu kuna almacruufiina biاlasmaa macrifatu kuna almacruufiina kuwa la yaqaano kunyooyinkooda garashadeeda bilasmaa'i lagu yaqaano asmaadu kuwa magacyada lagu yaqaano kunyadooda in la barto dadka magacyadooda in la yaqaan kunyada in lagu daro la barto taas macrifadeeda min shanihi kan shanigiisu waxaa weeyaan an yubawaba in la baabeeyo cala alasmaa'i lagu baabeeyo ilaa hadda magacii baa la yaqaan kunyaa la rabaa in la barto see loo dhigaa marka asmaadii maadaama la yaqaan asmaadaa lagu socona marka asmaada la sheego kunyadaa lagu daraa marka fulaan ibnu fulaan abu fulaana la leeyahay ayb waa taqriibka iyo siduu u samaysan yahay famiman yuknaa biabi muxamed abu muxamed yacnii kuwa loogu kunyeeyo waxaa ka mida min asaxaabati xaal ay ka mid yihiin radi allahu tacaala canhum dalxatu wacabduraxmaan ibnu cawf waalxasanu bnu caliy wathaabit bnu qays wakacb bnu cujra walashcasu bnu qays wacabdullaahi bnu jacfar cabdullaahi bnu jacfar wabnu camrin wabnu buxayna wagayruhum kuwaanoo dhan abu muxameda ah kunyooyinkooda la dhahaa asmaadooda waa taqaanaa wa biabi cabdillaahi kuwa loogu kuniyeeyeyna azubayr zubayr bnu alcawaam waalxusayn xusayn bnu cali wasalmaan salmaan alfarisi waxudayfatu wacamr bnu alcaas wagayruhum abu cabdillaahi baa la yidhaa ay kale wabiabi cabdiraxmaan kuwa loogu kunyeeyeyna ibnu mascuudin baa ka mida ah, wamucaad bnu jabal wazayd bnu اlkhaaab wabnu cumar wamucaawiyatu bnu abi sufyaan wagayruhum wafii bacdihim khilaafun qaar khilaaf baa ku jira meesha asmaadan marka waa taqaan kunyooyinkooda sidaa u ogowga ayb intaan booda kaaga soo qaaday laakiin kutub rijaal yaa wixii kale marka loo aadaa alnowcu aaniy wاlhamsuun nooca konton iyo labaad alalqaabu naanaysyada iyagana naanaasyada in la barto ibnu xajar kitaab uu ka alifay nushat اlalqaab nushat اlalbaab fii macrifati اlalqaab la yidhaaho saddex mujalad ah alqaabtiiba wuxuu u qoray hab xuruuftan mucjamka oo kale ah laqabka marar baa qofka laqabkiisa naanaystiisa loogu yeeraa xadaanii fulaan buu iska dhahayaa naanaysu sheega xadaanii saaciqa saaciqa yaa waaye marka waa in marka magaciisa aad ku taqaano ama kunyadiisa lagu yaqaano kitaabkan marka taqriibku isagu si wuxuu u qoran yahay aadan waxba uga dhumaynin asmaadiibuu qoray xuruufulmucjamkuu ku qoray ilaa ya buu geeyey ya-dii kadib haddana wuxuu galay kunyooyinka abu fulaan uu galayaa haddana wuxuu galayaa yacnii wixii ibnu ah ibnu abi ah ama ibnu saasoo kale kucaan ah haddana wuxuu gelayaa eh, eh, naanaysihii alqaabti buu gelayaa wixii nisba ah buu gelayaa haddana wuxuu gelayaa mubhamaadka mubhamaadka waxa waay kuwa la yidhaahdo fulaan yacnii cabdullaahi bnu fulaan can fulaan fulaankaas marka yaa waaye gadaaluu ku dhigaa marka wixii kutubu sita ku yimid oo nin la yaqaano ama naag magaceeda la yaqaano ay ka warinayso qof mubham ah can abiihi can jaddihi can fulaan oo kale can ibni cammihi oo kale wixii ah xagga dambuu geeyey marka qaabka uu ku wadana waxay tahay qofka ka warinaayo ayuu ku soconaa eh, ayaa tartiibtiisu ku soconaa nacam axmed ibni muxamed can cammihi haddaa aragta camkaas hebel waayuu ku leeyahay haddana xagga dambe wuxuu geeyey naagaha haween ku saabsan asmaada naagaha oo dhan gadaaluu geeyey marka qofka haddii ama laqab loogu sheego riwaayada uu ku arko ama hadduu naanays ku arko kulli meesheeda hadduu tago waa soo helaya aaduu u fududeeyey raximah اllah wahiya kaiiratun alqaabtu marka waa fara badan tahay waman laa yacrifuhaa qofka aan garanaynin qad yadunnuhaa inuu u maleeya la asaamiya magacyo meesha magaca uu ka raraadiyo kabacdi fayajcalu man dukira bismihi fii mowdicin fayajcalu wuxuu ka dhigayaa man dukira bismihi magaciisa qofkii lagu sheega fii mowdicin meel wa bilaqabihi naanaystiisa lagu sheega fii aakhara meel kale shakhsayni buu ka dhigaa laba qof qofkaan aqoonin wa allafa fiihi jamaacatun jamaaco ayaa fannigan dhexdiisa wax ka alifeen ayb kitaabkan hadda kolle ugu jaamicsan waa kan oo ibnu xajar leeyahay nusat albaabka wamaa karihahu ayb rag badan marka abubakr shiiraazi ayaa ka mida ah abulfadl alfalaki abulwaliid addabaaq abulfaraj ibn اljawsi waakhiruhum shaykhu اlislaam abulfadl wataaliifuhu axsanuhaa waaksaruhaa waajmacuhaa buu yidhi suyuuile waxaan dhan iyaga cilmigoodiibuu isaga iyo kiisiibuu isku daray wamaa karihahu lmulaqabu <clears throat> kan lagu naanaysay waxa uu nacayo laa yajuusu ma bannaana ninka naanaysta lagu naanaysayo waxa uu nacayo ma bannaano in lagu sheego laakiin haddaan si kale loo aqoon karin ujeedkuna uu yahay litamyiiz laa litacyiir in lagu ceebeeyo aysan ahayn dhib ma laha haddii laga xeeladaystana waa fiican tahay oo la yidhaahdo alladii yaquuluhu nnaasu kada qofka ay dadka saas dhahaan ayb imaamu shaafici waxaa laga sheegay ismaaciil ibnu culaya ibnu culaya waa diidi jiray nacam markaasu wuxuu dhihi jiray xadaanii ismaaciil alladii yaquulu nnaasu fiihi ibna culaya nacam kan dadka ay saas dhahaan u dhihi jireen wii haddii aan la sheegin ismaaciil keliya la yidhaahna waa lagu in lagu jaha xadiidkiisaba loogu istaagaa laga yaaba taas inay dhacdo lama rabo xukunka waa muhiim wamaa laa waxa uusan kahanayninna fayajuuzu waa bannaanya alimaamu nawowi laftirkiisa arrintaa riyaadu saalixiinka iyo uga hadlay baabu maa yubaaxu min alghiibati wahaadihi nubadun minhu wahaadihi tani nubadun weeyaan yacnii qaybo oo minhu kan ka mid ah qayb buu kaaga waxyaaba yaryaruu kaaga sheegaya mucaawiyatu daal ayaa ka mid ah addaallu waa naanays marka dalla fii ariiqi maka jidkii maka dhexdiisuu ku dhumay ayb ee diinkiisa maaha in baadi iyo wax laga sheegay ayb saas baa marka loogu naanaysay wa kaana rajulan cadiiman nin weyn buu ahaa marka aad u qiimo badan magacaas baa ku dhegi cabdullaahi bni muxamed adaciif ayaa ka mid a ah. cabdullaahi bni muxamed adaciif kaana daciifan buu ahaa fii jismihi jir ahaantiisuu daciif u ahaaye xagga xadiidka daciifkuma ah naanaysta naftirkeeda haddaan kutubtan naanaysaha laga akhrisanin waxaa la moodi karaa waxyaaba dihnigaaga u soo degdegaa inaysan ahayn baaba laga yaabay ayb haddaan marka la akhrisanin kuwan haddii la arka marka cabdullahi bni moxamed addaciif ninkii daciifka ahaa baa layskaga malaynaya ayb oo xadii ahaan inuu daciif u yahay baa la moodaya kaana daciifan buu ahaa fii jismihi moxamed bnu اlfadl ayaa ka mid ah abunucmaan kunyadiisa waay caarimun caarim marka waxaa la yidhaha almufsid <coughs> qofka mufsidkee wax halleeyo naanays waa iyadana nacam ibnu salax wuxuu yidhi wa kaana baciidan can alcaraamati fasaad waa ka fogaayuu yidhi laakiin naanaysay u noqotay kaana baciidan waa kanba sheegaya nacam kaana baciidan buu ahaa mid aad uga fog min alcaraamati fasaadka wahiya alfasaadu ayb naanays marka sida loo malaynaa ka duwan ayb gundar ayaa ka mida laqabu jamaacatin jamaacana naystood waaye kullun minhum moxamed bnu jacfar layra mid walba moxamed bnu jacfar ah. naanaystiisana gundar ayb caan waxaa ku sii awaluhu moxamed bnu jacfar saaxibu shucba shucbo saaxibkiisa hooyadiisna waa qabay hadaad aragta marka moxamed bnu jacfar qaala xadaanii shucba waa gundar ninkan marka qundar xijaaziyiintu waxay u yaqaanaan almushaaqib ninka rabshada badan dhibka keliya dhibka badan ayb waa rabshoole oo kale ka dhigan tahay shucba laftirkiisana sidaan ayaa u bixiyey xalqada isagoo ku ciyaarayo wax qaylinaayo iyo ayuu yidhi uskut yaa qundaru uskut yaa qundaru marka qundarnaanaysa iskaga noqotay ahluxujaaj marka yusamuna almushaqiba qundaran ayay dhahaan waani kan labaad yarwi can abi xaatim uu ka wariya waaliu kan saddexaadna canhu abu nucaym abuu nucaymaa yarwi canhu isaga ka wariya waraabicu kan afaraadna can abi khaliifata aljumaxi ayuu ka wariyaa wa aakharuuna kuwo kalena luqibuu bihi sidaabaa lagu naanaysha waxaa ka mida unjaar ayaa ka mida unjaar inaani laba weeyaan bukhaariyaani reer bukhaara ah ciisa bnu muusa can malik wahawri ayuu ka wariya waani kan labaadna saaxibu taariikhihaa taariikhu bukhaara buu iska leeyahay unjaar oo taariikhu bukhaara iska leh waxaa sidaa loogu bixiyey luqiba bihi lixumrati wajnatayhi labadiisa goon ayaa aad u gudubnaa saasaa qunjaar loogu bixiyey marka ayuu yidhi saaciqatu ayaa ka mid a naanaysada moxamed bn cabdiraxiim lishiddati xifdihi xifdigiisa darnaantiisa saaciqa loogu bixiyo canhu albukhaariyu albukhaariyu yarwi canhu bukhaari baa isaga ka wariye yarwi canhu albukhaariyu baa ka wariye shabaabun laqabu khaliifata saaxib اtaariikh ayb khaliifat bnu hayaaq eh, khaliifatu eh, nam saaxibu taarikhayb shabaabun laqabu khaliifa khaliifatu bnu lkhayaad naanayskiisa ayb zunayj bizaayi wاljiim abu hasaan moxamed bnu camr shaykhu muslim rusta cabduraxmaan alasbahaniyu sunayd ayaa ka mida ah laqabun naanays weeyaan walahu tafsiirun buu leeyahay alxuseyn bnu daawuud maxaa meeshaas idin dhigan bundaar mid kale almisiisi ayb walahu tafsiirun tafsiir buu leeyahay musnadun sunayd laqabu naanaysu <coughs> walahu tafsiirun musnadun tafsiir musnad uu leeyahay tafsiir musnad waxaa laga wadaa waa tafsiir sidii u samaysan sidii sanad u samaysan tafsiir yacnii aan aan sharax iyo aan lahayn laakiin aayadda markuu kee rabo inuu fasiro aahaar unbuu ku fasiraa bis tafsiir muslim magaciisana waxaa la yidhaha alxuseyn ibnu daawuud almisisi bundaar <clears throat> moxamed ibnu bashaar ayb moxamed ibnu bashaar albasri waa shaykhu albukhaari <clears throat> moxamed bnu bashaar ayaa layraa bundaar waa naanaystiisa labada bukhaari muslim iyo dadkao dhanba lixdaba sheekhu u yahay ayb bundaar waxaa loogu bixiyey kaana bundaar alxadiid ay xaafid alxadiid ayuu ahaa ayb dad badan buu sheego bundaar iyagana la dhihi jiray qaysar ayaa ka mida naanaysaha abunadr haashim ibnu اlqaasim ayb shaykhu axmed ibni xambal alakfash ayaa ka mida akhfash naxwiyuuna naxwiyuun axmed ibnu cimraan mutaqadimun wa abulkhadaab almadkuur fii siiba lagu sheegay wa saciid ibnu mascadah aladii yurwaa canhu laga warinayo kitaabu siiba kan laga weriye wa cali ibnu sulaymaan saaxibu haclab walmubarad kuwanoo dhan marka akfash ayaa la dhihi jiray waa naanays iyada murabbac moxamed ibnu ibraahim ayaa magaciisa la yidhaha isagana murabbac waa naanays jazara ayaa ka mida saalix ibnu muxamed saalix ibnu moxamed alxaafid jazara ayaa la yidhaahaa jarciga tacdiilkana waxbuu ku leeyahay xadiidkana aadu u yaqaano ayb alxaafid ayb jasaradana waxaa la yidhaha baashaan marka karootada cubaydun alcijlu cubayd alcijl yaa ka midan ayb cijl waa naanays ayb cubaydun alcijlu cubaydun magaciisa cubayd alcijlu bitanwiini alxusayn bnu muxamed kaylaja naanaystiisa moxamed ibnu saalix maa hamma yaa la yidhaha huwa callaan ayb <coughs> ayb wa huwa caliy bnu اlxasan bni cabdisamad wayujmacu baynahumaa wayujmacu fiihi baynahumaa yani labada laqab waa lagu kulmiyaa ayb ayb fayuqaalu callaan maa hamma marka callaanna waa laqab maa amana waa waa labada laqaba waa lagu kulmiya sajaada ayaa ka mida ah almashhuur alxuseyn bnu xamaad wasajaada alxuseyn bnu axmed cabdaan ayaa ka mida ah cabdulahi bni cumaan iyo wayruhu cabdaan waxaa loogu bixiyey marka cabdulahi bni cumaana layidhaha abu cabdiraxmaan marka kunyadiina cabdi baa ku jiro magaciina cabdi baa ku jira cabdaan saasaa loo yidhi mushkadaana ayaa ka mida ah wamuayan labadan soo marnay walaalkaas marka waxaa weyaan alqaab fara badan buu xusay qaar kalena marka waa kutubtaas waxaa loo raajaca ama laga raadinayaa alqaabta iyo ka hadlo noocan marka almutalif walmukhtalif <clears throat> nooc muhima waaye <clears throat> wax badanna uu ka sheegi doono marka wabilah towfiiq sal